alxadiiu haani waalaثuun xadiidka soddon iyo labeeya haada maxalu warawaa muslimu warawaa muslimu imaam muslim wuxuu ka wariyey can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala اllahu calayh wasalam sinfaani laba nuuc oo dadka ka mida min ahli naari ahlu naarkay ka mid yihin laba nuuc sharciga islaamka cadaaladiisa waxaa ka mid a ilaahay hebel hebela ahlu naara saas dadka ugama dhigo sida qaalibka axkaamta shareecada qaalibkeeda maxaa la leeyahay qofkii sifadaas laga helo waa ahlulmaarka adiga haddii laga helo ahlulmaarka adaa noqona haddii hebel kale laga helo kiya noqona bal fiiriya xadiiska marka qof kastoo muslim ha fiiriya xadiiska sinfaani laba nuuc min ahli naari ahlulnaarkay ka mid yihi lam arahumaa ma anan aragu nabigu yidhi aniga ma anan arag macnaha waktigii nabiga ma joogin dadkaas waa dad gadaalka imaana haddayse joogaan qolada koowaad qowmun waa rag raggaasoo macamla jirkooda siyaaqun jeedalla ay ahaadeen waa rag jeedalla wata jeedalladaasoo ka adnaabilbaqari loda saymaheeda la mid ah. loda saynteeda loda saynteedu say u eg tahay fiiriya loda saynteedu qaybta hore waa yaryartahay afkana waa u buuranta sooma bulshuweyna buuran waa ural marka buraray wataan garuunna oo buurbuuran ay wataan oo madax buuran taasay wataan marka jeedalladaasoo ka adnaabilbaqari loda saymaheedoo kalea waa ulo oo madaxa u guuran waa yadribuuna ulahaas yadribuuna xaalay ku garaacayaan ulahaas yadribuuna xaalay ku garaacayaan bihaa ulahaas annaasa dadka jeedalladaasay dadka ku garacayan buraray wataan dadkay ku diraan waxay yidhahdeen culammada muslimiintu waa ciidamada aalimiinta ah waa ciidamada dulmiga dadka ku dila maahan kuwa cadaaladda wax ku dila laakiin kuwa gardarada wax ku dilay tilmaamay xadiiku sooma jeed buraray iska wataan iska garaacay dadka ah, kuwaas weey nuuca labaad waa kuwana nuuca labaad waa nisaaun waa dumar kaasiyaatun oo dhar wata caariyaatun oo qaqaawan nuuca labaadoo ahlu naarkaa waa dumar dharna wata qaawan dharay wataan laakiin dharkii dhar cawrada asturaaya maha iri dharay wataan laakiin dharkii dhar cawrada asturaaya maha gabadhii dharan wataahay leedahay jirkii qaybay qarine qaybna waa muujin waxaa dhacda inta kale intay jalbaab kusii daydo inay lugaheed muuqdaan gabadhaas sow jirkeedii qaybma muuqata sow qaybuna ma qarsoona nabiguna sowma dhihin gabadha dharna wadata qaawana waa ahlunaar haye gabadhaas halkay ka aaday marka luguhiya u banaan ah. luguhiya u banaan saas darteeda nabigeena suuban sal allahu calay wasalam gabadhii faatima binti rasuulilahi aheed nabigu waa u taakay jiray ciribtunta saas taaka uga saar uu dhihi jiray waa kaasa jilbaabka sharciga taako waa inay ciribta ka sii si gabadhu markay u socoto aan cagteeda xata u muuqan marhab haddii marka cagahaagii muuqdaan markaad muqato ama gacnahaagii muuqdaan haddee gabadhaasu gabar xijaaban maahan dhar waa wadataa waana qaawanta dadka markaa reeraha ahlunaarkay kamidta gabadhaas de haddee surku kuu bannaanya iska badda kuwa ayagoo surkoodu bannaanyo dhegdhegahoodii muuqdaana waxa weeyaan iska socda kuwaas haddee warkood baddaa ama tafta kor sida soo uma jeedo tafta korow sidina sii daa marada dhulka ku jiid yaa naaru ku cunin waxaa la mid ah dhar ay wadataa jirkii oo dhan waa daboosha laakiin dharku waa jiricsayn cawradii qarima dhar waa wadata gabadhi oo maro waa saaranta waana qaawantoo cawradiiahun labadaas nuuquu noo sheegi doona shara waxaa naarta gela wa nisaan waa dumar kaasiyaatun dhar wa tacaariyatun qaqaawana muminaatun dadka ayagu baadiyeeyo dadka diinta ka leexiya maailaatun ayaguna leexday gabadha ah. iyadoo qaawan markay baxdo ragga waa fidnaynaya dumarkana waa fidnaynaya ragga waa fidnaynaya qawnaanteedaana lacagta markaasaa lagu fidnooba dumarkana waa fidnaynayaho gabdhaha waxay leedaha nuucaasa hadda loo labistaa labiskaasa socda ee qaabkaas u socda waa laga tegey wixii hore waa ku dayanayaan gabdhihii kale marka gabdhihiina waa fidnayna raggiina waa fidnayn ayadu waa fidnowday oo diinka alle waa ka leexata dariiqii jannada waa ka leexata dariiqii naartay aad dadkii kalena waa fidnayna dadkii kalena waa fidnayna markaasu wuxuu nabigu yidhi mumilaatun ayagu waa leexiyaan dadka maailaatun ayaguna waa leexdeen ru'uusuhunna madaxyaalkoodu kaasnimati lbukti lmaa'ila ru'uusuhunna madaxyaalkoodu ka casnimati lbukti geela kulusyaalkoodoo kale weeye geela almaa'ilati leexada leh geela kulusku dhinac u jalleeco saasaad mooda tinta waxaad rabay gadaal ay u riteen samayn maayaana kuwan waa fidnaysayn koray u taagaay markaasay se u taagayan saas u leexinaan ah, maryay ku duubaayaan balaayo balaayiska dhigaan madax oo tin weyn waxaysan ahayna dadka u tusa dadkii fidnayna marka madaxooda rati leexala hadmo geel leexal nabi maxamed wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam laa yadkhulna aljannata jannada ilaahay nuucaasu ma galaan gabdhaha sidaasa jirkooda qaybu muuqato qaybuna qarsoon tahay ama dharka jilicsan wataa jannada alle ma galaan walaa yejidna riixa carafteedana ma helan carafteeda xataa heli waina riixaa jannada carabteedana la yuujadu waxaa laga helaa min masiirati kada wa kada intaas iyo intaas meel loo socdo meel fog a laga helaa marka u dhowaan maayaan janno inay galaan iska badaayo de nin kastoo muslim ah waajib waxaa ku ah inuu dariiqaas naarta gabdhaha uu dhalay ka fogeeyo xaasaskiisa ka ilaaliyo eheladiisa uga digo kuwuu mas-uulka ka yahay uga digo dadka uu waxbarayana uga digo rawaahu muslimaa wariyey raqamka laba kun boqol labaatan iyo sideed qaala imaam nawowi wuxuu yidhi raximahullah tacaala fii sharxi hada alxadiisi markuu sharxayey waqiila waxaa la yidhi gabdha dhar watoo qaaqaawanu sharxa waqiila waxaa la yidhi macnaahu macnihiisu waxa weya tasturu gabadhu waxay qarinee bacda badaniha jirkeeda qayb ka mid ah wa tagshifu waa bannaynee bacdahu jirkii gabal ka mid ah idhaaran muujin ay muujinaydo bixaali xaalkeeda waqiila waxaa la yidhi macnaahu macnihiisu waxa weye taybasu way xidhane fawban maro raqiiqan jilicsan maradaasoo yasifu tilmaama lowna badanaya jirkeeda midabkiisa mara wax laga arki karo jilicsan ay qaadanayn gabadhii mara jilicsan qaadatoo ku baxdaana ayaduna sifadaa naartay soo geleen wa amaa maa'ilaatun gabdha leexday faqiila waxaa layihi macnaahu can daacatilahi daacadii allay ka leexdeen iyo wamaa shaygii yalzamuhunna waajibka uu ku ahaa xifduhuna inay ilaaliyaan mumilaatun y yucallimna iyo wamaa yalzamuhuna wuxuu waajib ku yahay xifdu inay ilaaliyaan mumilaatun mumilaatun ey yucallimna waxay barayaan hayrahuna gabdhaha kaleoo qayrkood ah. ah yucallimna waxay barayaan hayrahuna gabdhaha iyaga qayrkood ah ficlahuna ficilkooda almadmuuma oo la ficilkan xun oo qaabkan labiska gabdhihii kale baraya oo uga dayana ah, gabdhihii kale baraya wa qiila waxaa layidhi maailaatu waa ducaatun calaa abwaabi jahanama sida kuwa maarata tabeelayaalka gabdhaha ku dhejiyey dharka kafiifka inta u geliyey waa ducaad ducaad wey dadkiiay gabdhihiiay ugu yeerayaan qaabkan inay u labistaan naaray ugu yeerayaan gabdhihi ah, gabdhihiina garaadkoodii waxaa la rabay inuu kodco oo yidhaahdaan war hana fidnayn annaga iyo gabar gaalaha isku labis maahin laakiin tabeelahani ka fiire ciidda maro kaleba uma rabta gabadheedu ka waran masaajidka in laga hagaal rabay gabadha muslimadda oo ay masjidka xukunka ka qaadato marka ay soo gadaydo labiska ay qaadaydo kay caruurta u gadaydo laakiin tabeelayaalkay ka qaadeen iyo xayisiiska ka war xayisiiska ganacsatada ay ka qaadeen xukunka ah, waa allah hana waqiila waxaa la yidhi maailaatun waa kuwa leexday yamshiina waa soconayaan mutabakhtiratin xaalay faajeertamayaan maa ilaata waxaa soo gelaa gabdhaha markay soconayaan iska jebinaya waa faajeerta mumilaatun xaalay leexleexinayaan liaktaafiina garbahooda garbahooday leexleexinayaan markay soconayaan saasna waa lagu fasira wa qiila waxaa la yidhi maailaatun yamshidna waxay u shanlaysanayaan almishyata qaab shanlaysiga waa masalulhay-a qaabshanlaysiga almaailata leexatay wahiya qaabshanlaysigaasu mishda mishdatulbaqaaya gabdhihii zaanigaadka ah qaabkay u shallaysan jireen wey mumilaatuna waxaa loola jeedaa yumashina way u shanlaynayaan kayrahuna gabdhaha kayrkooda tilka almishyata qaabshanlaysigaas qaabkaas gaalada u shallaysan jirtay ay leeyihin kaalaantinta kuugu shanleeya ayaguna qaabkaasay u shanlaysanaya wa macnaa ru'uusuhunna madaxyaalkoodu kaasnimati lbukti waxaa loola jeedaa an yukabirnahaa inay weyneeyaan tinta madaxay weynaynayaan maryo iyo calalo iyo waxbay ku duubayaan waay madaxweyn iyo tin weyn inay leedahay iska dhigan waxaan ilaahayba siinay ku faane waxay rabtaa inay rag ku qalado an yukabirnahaa waa inay weyneeyaan wa yucadimnahaa ay weyneeyaan maxay ku weynaynayaan bilafi ow isaaratin caladay ku duubayaan ow naxwiga wax lamida maryaa hoos uga jire waxbay ku duuduubayaan waxyaalo badan ay dhexda ka gelinayaan tinta waxaasaa marka wax weyn ka dhiga markaas madax weyn yeelana iyo tin weyn silaasaba madax yartan lagu dhigan waa tin yar xadiidka xukunka laga qaadanaya fiihi xadiidka waxaa ku sugan annahyu in layska reebo can lubsi lmar'ati marka waa xaaraan gabadhu inay tinta markay fiihi xadiidka waxaa ku sugan annahyu iyadoo lain layska reebayo annahyu reebid can lubsi marati haweeneydu inay xerataa laga reeba athawba mara araqiiqa jilicsan maradaasu alwaasifa tilmaama lowna jismiga jirhkeeda midabkiisa iyo wa idhaarihaa inay muujido fii hay-ata qaabkeeda bimaa shay lam yamnaxha allaahu aan allaba siin tacaala allaba sameey tin aan alla siina inay leedahay iska dhigin haaratan xaal ay ku kadiraydo ku qaldaydo bihi tintaas annaasa dadka oo ay ka dhigayso inay saasu tin weyn waqad qaala rasuululahi rasuulka allena wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam almutashaabicu qofka isku dherjiya bimaa shay lam yucda aan la siin ka laabisi laba maroo beena qof xidhanoo la midi waxaan allaba siin qofka iska dhiga inuu haysto ah, waxaan allaba siin gabdhaha gabala waxaysan lahayn ayay qaadanaya arooska iyo marka la aadaa gabadhan daab ka cariysatan ka ka cariyaysa waa la isku raraa mid kalaa lagu dhibi rabaa ah, gabadhan gabadha lala qabaa ama mid kaleeto deris ama mid kaleeto miskiin waxaasay rabtaa inay u aragtay ay ku carogeli gabadha nuucaasa waxay la mid tahay laba maro oo beena gabadh sideeto ah, laba maroo beena ilaa waaba been waxay sideetay sooma ah, waana dembi weyn waa kitaab horena waa ku akrinay masaladaas kitaabkii alarbacuun annasai muhiimka ah